بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد الكتاب الثاني كتاب كاللباد في سنة سنة أيك السقيهي waxaynu ka soo baxnay muqadimooyin fara badan iyo kitaabu lwal ayaynu ka soo baxnay haddana waxaynu halkan ku arki doonaa biidni illaahi tacaala alkitaabu thaani ayaynu arkaynaa oo kitaabkii labaad ah alkitaabu thaani marka culima laga hadlayo alkitaabu thaani sunnaha ayuu ka hadlaya akhbaarta ayuu ka hadlaya waxaa la moodaa markaa kitaabkan sunnada inaynan horay uga soo hadlin sidaa ma aha kitaabulawalka waxa ku jiray qayban kaga hadalay mabaaxithulalfaad mabaaxithulalfaad caamkii iyo khaaskii iyo mutlaqii iyo muqayadkii iyo naasikhii iyo mansuukhii iyo miyna axaadiistu ku jirin axaadiistu intaba way ku jirin oo ba way la lahaayeen kolka kitaabu thani oo sunnada lagaga hadlayo intii aynu ka soo hadalay in ka duwan oo sunnadu ay dheeraad la tahay ayaynu halkan ku arki doonaa biidni illaahi tacaala alkitaabu athaani kitaabka labaad fi sunnati sunnadii rasuulka ayuu ku sugnaaday sala allahu calayhi wasalam wahiya haddaba sunnadu aqwaalunebiyi nebiga qowlalkiisii weeyey sala allahu calayhi wasalam wa afcaaluhu iyo rasuulka ficiladiisii weeyaan waxaa sunno loo yaqaanaa ama xadiid loo yaqaanaayoo la deliishanayaa waa aqwaashii rasuulku uu ku hadhadlay hadalladii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo afcaashii rasuulku uu sameeyey afcaasha rasuulkana waxaa ka mida taqriirka haddii rasuulka agtiisa wax lagu sameeyo sala allahu calayhi wasalam oo rasuulku warkaa uu ogaadu haddana inkiri waayo waa taqriir baa loo yaqaanaa waa shay la deliishanayo oo sunnadii rasuulka lagu darayo sala allahu calayhi wasalam ilayn taqriirku waxa weeye ka hadhid weeyaan inkaarkii laga hadhay waa kafi can ilinkaar baa taqriir loo yaqaanaa kafiguna sidiisaba waa ficil weeyaan kafigu sidiisaba ficil ayuu noqonaya wahiya sunnadu aqwaalu nebiyi nebiga qowlalkiisii weeyey sala allahu calayhi wasalam wa afcaaluhu iyo rasuulka ficiladiisii weeyaan sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed wuxuu sameeyey waa la deliishani waa ficilkiiya in rasuulka ficilkiisu uu yahay sunnada inuu ku jiro oo la deliishanayo waxaa lagu gartay ilaahay baa aayad qur'aana inagu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana nebi maxamed waxaa idiinku sugan kudayasho wanaagsan wax alla wuxuu sameeyo inaad kaga dayatiin kolka waa shayga loo deliishanayo in rasuulka ficilkiisu sala allahu calayhi wasalam uu mashruuc yahay waanan arki doonaayo u soo araaran doonaayo in badan warbixin ka keeni doonaa wuxuu ahaa xukumka markaan axkaamta ka warrami jirnay axkaamtu waxay ahaayeen shan baynu isku ogeyn axkaamtu shan ayay ahaayeen shanta qaybood ee axkaamta waxaan isku ogeyn in waajib uu yahay iyo inuu sunno yahay iyo inuu xaaraan yahay iyo inuu shaygu karaahiye yahay iyo inuu khilaaf iyo inuu yahay mubaax inuu yahay shantaa xukun ee ah, khitaabku isla soo geli jiray ama axkaamta aan ku soo baranay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ficilkiisu yuu noqonayaa shantaa ficilka rasuulku keebuu noqonayaa waa su-aashaan isweydiinayno waxaa la ogaaday nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ficilkiisu kow horta xaaraan ma aha rasuulku wuxuu sameeyey xaaraan ma noqon karo laba waxa kaloo la ogaaday rasuulku wuxuu sameeyeyna karaahiyana ma noqon karto xaaraanna ma aha rasuulku wuxuu sameeyaa makruuhna ma aha karaahiye maxaa soo hadhay axkaamtii saddex baa soo hadhay waajib iyo sunne iyo mubaax rasuulka ficiladiisu saddexdaa unbay qaybsamayaan wuxuu rasuulku sameeyo inuu waajib yahay iyo maya inuu sunno yahay iyo maya inuu mubaax yahay wahiya sunnadu aqwaalu nebiyi nebiga qowlalkiisa weeyi wa afcaaluhu iyo rasuulka ficiladiisa weeye sala allahu calayhi wasalam alambiyaau nebiyadu macsuumuuna waa la dhowray xataa can sagiiratin sagiiro ka dhacda ayaa laga dhowray oo sahwan sahwi ahaan uga dhacda nebiyadu waa macsuum oo mad dembi kama dhaco ilaahay ayaa ilaaliyey ilaahay ayaa ilaaliyey xataa can sagiiratin sahwan sagiiro sahwi uga dhacdana waa laga ilaaliyey ragga qaar baa qaba oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sawkii salaada ku dhex sahwiyey intuu is-ilaawey ayuu duhurkii shan tukaday xadiiska bukhaariga sida ku qoran duhurkii ayuu shan tukaday siyaaduu ku daray siyaadadaasi waa sahwiye miyayna salaadii lagu gafay ahayn waana ficilkii rasuulka eh mayabaa leeyahay kol haddii sahwi ahaan siyaadadu ay u dhacday salaada jebinna mayso waxba waa xaaraanna lagu sifayn maayo ilayn waa sahwi bay u dhacdaye eh. sawka rasuulka sala allahu calayhi wasalam salaad duhur ama salaad casar uu ku salaamo naqsaday laba ragcadood isagoo tukanaya ayuu rasuulku salaadii ka baxay laba ragcadood isagoo tukanaya ayuu ka baxay markaasuu sheekeeyuu hadlay kadib buu ogaaday sahwigaasw ka duhurkii laba ka dhigay ama casarkii laba ka dhigay sahwigaasi waxba lagu tilmaami maayo waxa debedii dhaca xurmo lagu sifayn maayo alambiyaau nebiyada macsuumuuna waa la dhowray xataa can sagiiratin sagiiro ayaa laga dhowray sahwan si sahwiya uga dhacda falaa yuqiru sugi maayo nebiyunaa nebigeennu sugi maayo sala allahu alayhi wasalam axaddan qofna ku dul sugi maayo calaa baailin baail taqriirkii haddaba ficil ayuu noqday nebi maxamedna qofna lagama yaabo inuu ka aamuso isagoo baatil ku dul sugan falaa yuqiru nebiyunaa axaddan calaa baailin loo kala qaadi maayo axadkaasi inuu kaafir yahay iyo inuu munaafiq yahay iyo in nin inkaarku uu dhiiri gelinayo inuu yahay waxba loo kala qaadi maayo qiil ayaa leh maya ee ninka gaalka ah furuucda shareecada lagulama hadli jirine rasuulku waa ka aamusayaa qiil kale ayaa leh munaafiqa islaamka ku istihzoonayo ku jeesjeesaya rasuulku waa ka aamusi karaa qiil kale ayaa leh ninka la hadalka iyo inkaarkuba uu uga sii darayo nebigu waa ka aamusi karaa mayabay bay culimmadu yidhaahdeen falaa yuqiru rasuulku iqraarin maayo oo sugi maayo falaa yuqiru sugi maayo fa'dani waa faau tafriiciya kol haddaynu nidhi nebiyadu waa macsuumuun oo waa la ilaaliyey falaa yuqiru haddaba sugi maayo nebiyunaa nebigeennu axadan axad ku dul sugi maayo axadan axadna calaa baailin baail dushii uqiri maayo rasuulku oo iqraar kula iman maayo ah ama taqriir kula iman maayo axad baadil ku sugan ee eh, rasuulku waa u fasukuutuhu aamuska rasuulku uu aamusayo walow ghayra mustabshirin mid aan faraxsanaynba ha ahaadee ama mid aan bishaaraysanaynba ha ahaadee cala alficli ficil la samaynayo uu ku dul aamuso mutlaqan kii oon la kala qaadayn ficilkaa oon loo kala qaadayn inuu munaafiq ka imanayo iyo inuu kaafir ka imanayo iyo nin inkaarku uu dhiiri gelinayo inuu ka imanayo aamuska rasuulka uu ku dul aamusa ayuuna faraxsanaaninbe e daliiluljawaazi shaygani inuu bannaan yahay daliilkii ina tusinayey weeyi yuu u bannaan yahay haddaba shaygan rasuulku uu ku dul aamusay lilfaacili ka samaynaya ee rasuulku uu ku dul arkay kaa waa u bannaan yahay waligayrihi gayrkiina wuu u bannaan yahay fil asaxi qowlka sixada badan ka samaynaya iyo gayrkiiba wuu u bannaan yahay oo labadaba waa u bannaananaya fil asaxi ligayrihi bay u noqonaysaa markaa wa ficluhu rasuulka ficilkiisu hayru makruuhin makruuhu kayrkii weeye nebi maxamed ficilkiisu makruuh ma aha halkan wuxuu ka hadlayaa ficilka rasuulku intuu axkaamtii kaga soo ururayo wa ficluhu hayru makruuhin rasuulka sala allahu calayhi wasalam ficilkiisa marka si guud loo eego wuxuu nebigu samaynayo marka la eego waxaa la yidhi kow axkaamtii axkaamulkhamsihii shanta ahaa labuun baa laga saarayaa labada laga saarayaa waa labadee xaaraantii waa laga saarayaa oo rasuulku xaaraanta ma samayn jirin maxay kalaa laga saarayaa karaahiyadiina waa laga saarayaa oo makruuhani wuxuu isla keenayaa karaahatu tanziih iyo karaahatu taxriim labadaba wuu isla keenayaa ama khilaafulowlihii iyo xaaraantii wuu isla keenayaa nebi maxamed labadaa ma samayn jirin sala allahu calayhi wasalam wa ficluhu rasuulka ficiladiisu mufrad weeyaan macrifo loo idaafeeyo cumuum buu iska keenayaa wa ficluhu rasuulka ficiladiisu sala allahu calayhi wasalam hayru makruuhin la karaahiyeysanayo hayrkii weeye makruuhaana waxaa looga jeedaa macno shamlinaya xataa muxaramkii iyo khilaafulowlihii yaa soo hadhay haddaba labadaa markaan ka saarna axkaamulkhamsihii saddex baa soo hadhay waajib inuu yahay iyo sunno inuu yahay iyo mubaax inuu yahay saddexda ayaa soo hadhay wamaa ka kaana ahaade jibiliyan abuurku midu keenay ow amase mutaradidan mid noq noqonaya inuu abuurku keenay iyo inuu sharci yahay ow amase bayaanan cadayn la cadaynayo caam ka horeeyey ow amase mukhasasan bihi mid lagu khasisayo caam ka horeeyey lagu khasisayo fa waadixun waadix buu iska yahay kaasi wuxuu ku yidhi rasuulka ficiladiisa sala allahu calayhi wasalam waxna inuu sharci yahay ayaa la ogaanayaa waajib oo kale inuu yahay sida salaadihii uu tukanayey iyo soonkii uu soomayey waxna inuu sunno yahay ayaa la ogaanayaa rasuulku sidii khamiisii iyo isniinihii iyo uu soomayey waxna waxaa la ogaanayaa inuu abuurkuni keenay sida taagnida oo kale iyo ee fadhiisiga markuu daalo u yaro fadhiisanayay iyo seexadka iyo cunidda iyo cabidda iyo ilayn waa nafley oo jibiliga iyo abuuridda ayaa keenaye ficilada qaarkoodna abuurka ayaa keenayo waa noocaa haddaba kii abuurka uu keenay waa iska mubaax ka waajibnimo loo gartayna waa waajib ama ka bayaanki ihi kolba kuu bayaaminayo ayuu la xukun yahay kuu bayaaminayo ayuu la xukun yahay ka jibiliga ah waxaa lagu tilmaamay taagnida iyo fadhiisiga iyo cunida iyo cabidda iyo ha odhanin waa nebi maxamed baa sameeyo waa waajib ha odhanin waa abuurkaa keenay ee basharnimada ayaa waxyaabo badan keeni karta kaasi waa shay iska mubaax ah midina waa mid waxaa la yidhi mutaradid ah oon la kala garanayn inuu abuurku keenay iyo maye e inuu sharci yahay waxa kamida ka mutaradidka ee la kala garan waayey rasuulku sala allahu calayhi wasalam sunatulfajarka markuu tukado dhinaca midig buu u jiibsan jiray mararka qaar sunnatulfajarkiibuu tukanaya dhinacaa midig buu u yar jiibsanayaa waa intaan subaxda la gelin kadibna subaxda ayaa la gelayaa ragga qaar waxay yidhaahdeen jiibsigaa nebi maxamed salaada subax ka hor uu dhinaca midig u yar jiibsanayaa waa abuurkaa keenayo xalay oo dhan ayay gomaduhu dildilaacayeen ay berarayeen oo sunnatuleyl u taagnaa kol haddii cibaadadii hore ay dhammaatay tii salaadii subaxna weli aan la gelin nasiimuu ka yar dhigan jiray bay yidhaahdeen rasuulku jiibsiga inuu midigta u jiibsanayo bidixda uma jiibsan jirin kolka waxay yidhahdeen jibili oo waa iska mubaax ina dhinacaa midigta u yar jiibsato qolana waxay yidhaahdeen maye waa cibaado oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam sunatulfajarka marka la tukado ee subaxda weli aan la gelin dhinaca midig buu u jiibsan jire waa sunne e masaajidku intuuna subaxda gelin midigtaa u yar wada jiibsado oo sunno weeyaan waxay yidhaahdeen dhinacanuu u jiibsaday waa dhinaca qabriga laysku dhiga iilka layskugu jeediyo waxa la xasuusanayaayo dad qofku uu isxasuusinayaa sidii iilka laysku dhigayey si salaada subax uu u galo isagoo khushuucsan oo godkii iyo qabrigii xasuusan kolkaa waajibili maahe waa sharci bay yidhaahdeen waa mutaradid waa la kala garan waayey markaa waxyaabaha kamida ee la kala garan waaye waxa kamida nebi maxamed wuxuu xajiyey sala allahu calayhi wasalam isagoo faras fuushan isagoo gaadiid fuushan buu xajiyey haddaba xajintaa uu rasuulku dawaafayey uu de xataa isagoo gaadiidka fuushan uu ku xajayey isagoo hashiisii fuushan oo xataa carafo tegey waxay culimmadu isweydiiyeen ma abuurka ayaa keenay oo dee waa naflay oo wuu daalayaayoo gaadiidkaa sidaa ayaa loo ayuu ugu xajay mise xajka waxa sunno ah qofku markuu xajiyayo inuu gaadiid haduu helayo gaadiid raaco oodan lugtaba ku samaynine gaadiid ad kula timaado iyamaa weeyaan bay yidhaahdeen waa mutaradidkaasina ow bayaanan inuu yahay rasuulka ficilkiisu miduu ku bayaaminayo xukun caam ka horreeyey ama mutlaq ka horreeyey baa la bayaaminaya aayaddii qur'aanka ahayd ee wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa ilaahay uu yidhi tuugga iyo tuugada gacanta ka gooya gacanta ma lagu goyn mise jiqiladaa lagu goyn mise kafkaa lagu gooyin rasuulku sala allahu alayh wasalam tuug buu halka gacanta ku gooyey kolka waxaa la ogaaday ficilkii rasuulka ee halkaa uu ku gooyey inuu bayaaminayey gacantii intaba baraysay ayuu bayaaminaya wuxuu la xukun noqonayaa ficilkaasi haddaba kolba kan la bayaaminayo kan la bayaaminaya hadduu waajib yahayna waa waajibuun hadduu sunno yahayna waa sunne uun saasuu noqonaya o mukhasasan bihi inuu yahay ficilka rasuulku mukhasasu bihi mid isaga lagu khasisay isaga lagu khasisoo lagu khaas yeelay haddii isaga lagu khasisayna dee isaga ayuu khaas ku yahay hadduu isagu kolkaa ku khaas noqonayaayo inaga inooma yaalaba waxaa ka mid a guursigii rasuulku uu guursaday afar dumara wax ka badan isagoo ninkii soo islaamee tobanka dumar ahaa watay kulahaa amsik arbacan faariq saa'irahunna afarna hayso inta kalena ka tag buu rasuulku afar wax ka badan ma ogolayn afar wax ka badan ma ogolayn rasuulkuna wuxuu guursaday afar wax ka badan haddaba ficilkaa guursiga ah ee afar wax ka badan uu guursaday waa min khasaa'is lmustafa calayhi afdal salaati wa atamu tasliim wamaa ka kaana ahaaday jibiliyan jibili ahaaday mid abuurku uu keenay ow amase mutaradidan mid mutaradid oo noqnoqonaya jibili iyo sharci dhexdooda midku yahay ow amase bayaanan bayaan iyo caddayn mid lagu caddaynayo xukun horoo dee ilaaq ama caam uu ku jiray ow amase mukhasasan bihi mid rasuulka lagu khasisay ficilka ahaaday fa waadixun waa iska waadix oo waa la og yahay buu ku yidhi waadix ayuu noqonayaa wamaa siwaahu intaa waxa ka soo hadhay wamaa ficilka siwaahu madkuurkaa ka soo hadhay nebi maxamed wuxuu sameeyey ee inuu yahay aynu u garan weynay bayaan inuu yahayna aan ahayn mukhasasun bihina aan ahayn mutaradidna wamaa siwaahu buu ku yidhi intaa waxa ka soo hadhay in culimad haddii la garto sifatuhu tilmaantiisa oo waajibnimo iyo sunanimo iyo ibaaxaa ah, ilan saddexdaa unbuu ficilka rasuulku udhexaynayay hadduu rasuulku shay sameeyo haddii la garto tilmaantiisa inuu waajib yahay iyo inuu sunno yahay iyo inuu mubaax yahay sifadiisaa ah haddii la garto nebiguna uu sameeyey fa ummatuhu rasuulka ummadiisu miluhu isagoo kale weeye fil asaxi qowlka asaxa ah oo iyo waajib u noqoni ama sunuu u noqoni ama mubaax buu u noqoni ilan ilaahay baa qur'aanka inagu yidhi laqad laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana nebi maxamed kudayasho wanaagsan baa idinku sugnaatay kolkaa rasuulka ku dayda baa layn laynooma kala saarsaarin rasuulka ku dayda ayaa layna yidhi waxaad arkaysaa markaa rasuulku inuu shay sharciya samaynayo fa ummatuhu miluhu fi laصaxi wa tuclamu waa la ogaanayaa ifada haddaba rasuulku shayga uu sameeya inuu waajib yahay iyo inuu sunno yahay iyo inuu mubaax yahay maxaa lagu kala garan wa tuclamu waa la ogaan sifada ficilku uu wato binasin baa lagu garanayaa nas waa inuu nas cadeeyo oo la cadeeyo inuu shaygani waajib yahay waa inuu rasuulku yidhaa haadaa waajibun oo kale tusaale ahaan wa taswiyatin baa lagu garan in lala simo bimacluumiljihati mid jihadiisa la yaqaanay ayaa lala simayaa waxaa lagu odhanayaa uu rasuulka odhanaya tusaaleahaan ficilkan aan sameeyey waa salaadii duhur oo kale dee waajib bay ahayd salaada duhur wa wuquucihi dhicidiisa ayaa lagu garan bayaanan bayaan uu dhaco bayaan ayuu u dhacayaa aw imtihaalan ama dirni ku diran ayuu u dhacayaa lidaalin mid kutusaya lagu dirmayo calaa wujuubin wujuub ow nadbin ama sunne ow ibaaxatin ama ibaaxo wa wuquucuhu bayaanan baa lagu yidhi ficilka sifadiisa waxaa lagu garani hadduu ficilka rasuulku bayaaminayo lidaalin calaa wujuub aayad waajib kutusaysa ayuu ficilkani bayaamiyey dee waa waajib haddii uu bayaan u dhaco lidaalin calaa nadbin aayad ama sunno kale oo nadbi kutusaysay dee ficilkanina waa nadbi ow ibaaxatin shay ibaaxa kutusayey eh, mubaax iska ahaa ayuu ficilkani bayaaminaya dee waa bayaan hadduu u dhaco saasaad ka dhigi aw imtisaalan kudiran buu u dhacay lidaalin lagu dirmayo mid kutusaya calaa wujuubin wujuub aayad waxay nagu waajibisay inaan samayno oo la arkayo inay aayaddu shaygan waajibisay ayuu rasuulku sameeyey ficilkiisaasi waa imtihaalan lidaalin calaa wujuuba wujuub baa laga soo qaaday ama nas ina tusiyey calaa nadbin shaygan inuu sunno inoo yahay ayuu rasuulku sameeyey kolkaa uu sameeyey wuxuu ku bayaamiyey shaygii sunnaha ahaa waa sunna ficilkaasi ow ibaaxatin buu ku dirmay shay iska ibaaxa ah oo laynoo sheegay inuu mubaax yahay ayuu rasuulku sameeyey ficilkiisaasi waa mubaax markaa waa qaraa-inta lagu garanayo ficilka rasuulku waajib iyo nadbi iyo mubaax kolba midkuu yahay qaraa-inta lagu garanayo weeye wa tuclamu waa la garan waa sifada ficilka rasuulka eh binasi nas baa lagu garan caddeeya wa taswiyatin simid baa lagu garani bimacluumiljiha jihadiisa mid la yaqaan lala simay wa wuquucihi dhicidiisa ayaa lagu garan bayaanan uu dhaco caddayn lidaalin uu caddaynayo mid tusinayo calaa wujuubin wujuub ow nadbin ama sunne ow ibaaxatin ama ibaaxo aw imtiaalan aw imtihaalan ama dhicidiisa uu dhacay imtihaal ku diran lidaalin uu ku dirmayo mid kutusayo calaa wujuubin ow nadbin ow ibaaxatin baa lagu garan wujuubku calaamaduu leeyahay wayakusu waxa ku khaasa alwujuuba wujuubka waxa ku khaasa amaaratuhu calaamadiisiibaa ku khaasa wujuubka amaaradiisiibaa u khaasa buu ku yidhi waxaa wujuubku uu la khaas noqonayaa oo uu kala khaas noqonayaa kayrkii amaarad iyo calaamad oo talow maxaa ka mid a ah calaamadda wujuubka ka salaati waa salaadiiyo biaadaanin aadaan lagu garanayo hadii haddii salaad layna yidhaha salaad tukada oo salaaddii loo adimo adinku maxaa iska lahaan jiray salaada waajibkaabaa ah adin iska lahaan jirtay duurka waa loo adimi jiray casarka waa loo adimi jiray subaxda waa loo adimi jiray adin haddaad adin aragto salaad waajiba iska dhahaan jiray haddaba shay salaad ah oo hadduu rasuulku sameeyo oo la kala garan waayo waajib iyo sunno iyo nadi mid ay tahay haddii adin ay wadato waajib ka dhig kuleeyahay ilain adinku calaamadaha amaaradaha wuxuu aha wujuubka lagu gartee wayakusu waxa khasisaya wayakusu lwujuuba wujuubka waxa ku khaas ah amaaratuhu amaaradiisii iyo calaamadiisii kasalaati waa salaadii oo biadaanin lagu garanayo adin lagu garanayo wa kownuhu iyo ahaantiisa wa baa ku khaas ah wayahusu waxa ku khaasa ah, alwujuuba wujuubka kownuhu ahaantiisa ficilka ahaantiisa mamnuucan mid la manciyey uu yahay ficilkan ayaa mamnuuc ahaan lahaa low lam yajib haduuna waajib hadduuna waajib ahayn ficil baa rasuulku sameeyey sala allahu alayhi wasalam ficilkana la kala garan waayey inuu waajib yahay iyo inuu sunno yahay iyo inuu mubaax yahay waxaa la odhanayaa horta hadduuna waajib noqon lahayn ficilkani muxuu ahaan lahaa sharciga dhexdiisa xaaraan buu noqon lahaa dee bes waa waajib haddaba mamnuuc buu noqon lahaa oo maxaa ka mid a waa kal xaddi buu ku yidhi kal nin baa zinaysta oo dhagax baa lagu dilay haddaba ficilkan dhagax ku dilidda ah ninkii rasuulka intuu usoo galay lahaa waan zinaystay ee rasuulku kolba dhinac uga jeedsanayay masaajidka dhexdiisa ee markuu saddex jeer ku celiyey uu ku markhaati kacay rasuulku markii dambe uu yidhi reer maleed eh, haa yidhi waa kii rasuulku yidhi qabta oo dee rajmiya dhagax ku dila baa la yidhi dhagax baa lagu waa kii markuu isaga isku markhaati kacay ma ogtahay waa kii godka loo qodaye markuu xanuunsaday cararay ee saxaabigu lahaa waan ka daba cararno bartaasaan kusoo qabanay isagoo carare naftu markay qabatay buu ordisa sii daayey waxaan uga jeednaa markaa hadaba xadka ninkaa dhagaxa lagu dilayo ama ninkaa dee la jeldidayo jeedalka lala dhacayo ficilkan dilidda ah ama jeedalla dhicidda ah waa sunem hays odhanin waa mubaaxna hays odhanin waa waajib waayo hadduuna waajib ahayn bashar idiloo ilaahay abuuray oo muslima inaad dishaa maxay ahayd inaad dishaa mamnuuc bay ahayd xaaraan bay ahayd waxaa kamida mid ah, khitaanka oo kale waxaynu ognahay madhabku inuu waajib ka dhigay ragga waa in la gudaa oo khitaankii wujuub bay u qaateen madhabka wujuub buu u qaatay sababtu waxa weeyi dee ilmahan yar baarada laga jarayo waa ilmo yar oo la xanuujinayo wey xanuun ayaa ayaa ayaa ayaa maraya oo waad arkaysaa ilmihii yaraayoo maalmo idil ayuu ayuu lugaha kala ilaalinayaayo uuna nigis xidhanaynin oo una caadi u tallaabsanayn oo la iska garanaya ka sidaa u arkaaba uu garanaya sidau u socdo qura ayaa wax sheegaysa markaasaa xanuunka iyo dhibka haysta aad arkaysaa haddaba haddii aynu nidhaahno waajib ma aha waajib ma aha haddaynu nidhaa miyayna mamnuuc ahayn ilmaha yar in la xanuujiyo oo jidhkiisa in kamidii la gooyo waajibnimaa kolkaa loo samaynaya wa kownuhu ahaantiisa ficilku uu yahay ayaa ku khaasa wujuubka mamnuucan mid mamnuuca uu yahay low lam yejib hadduuna waajib ahayn kalxaddi waa xadidii oo kalaba dee qofka xadka laga jarayey walkhitaani iyo gudniinkii oo kalaba ilain kul id kullu minhuma cuquba mid kastaaba waa cuquuba buu ku leeyahay wanadba nadbiga waxa ku khaas ah oo kayrkii kaga khaas ah mujaradu qasdil qurba qurbo iyo dhowaansho u qasadkii oo keliya hadii shayga qurbo uun looga qasdayo waa calaamadaha lagu garta baa lagu leeyahay sunanimada ama manduubnimada mujaradu qasdi lqurba mujarad waxa loo raaciyey wujuubkaa laynaga ilaalinayaa oo wujuubka qasdulqurba wuu ku jiraaye dee dheeraad buu sitaa dheeraad ayuu sitaa wujuubku sidaynu ognahay haddaba mujaradu qasdilqurba sida qur-aan baad akhriyaysaa maxaad uga qasidsan tahay qur-aankanaad akhriyayso waa ilaahay ugu dhawow baad isleh waa adkaar baad akhriyaysaa waad iska ducaysanaysaa dhowaanshaad ayaad rabtaa wayakusu waxa ku khaas ah annadba nadbiga oo sunnaha ah waxa ku khaas ah mujaradu qasdilqurba qurbada iyo dhowaanshaha u qasadkiisa oo keliya haddaba haddii ficilkii rasuulka la kala garan waayo sifadiisii haddii la garan waayo ka waran calaamadihii uu sifadu lahaydna la garan waayo bal ka warama sifadan lama garanayo inay sifadani tahay wujuub inuu shaygani waajib yahay iyo maya inuuna waajib ahay inuu sunno yahay iyo maya e inuu mubaax yahay lamaba kala garanayaba maxaa la samaynayaa haddaba marka la kala garan waayo ee wax alla waxaynu ku xambaarnaba aynu garan weyno wain juhilad hadii laga jaahil noqdo sifada ficilka ee wujuubkiiyo sunnada iyo ibaaxada ah falilwujuubi wujuub ayay u sugnaatay fil asaxi qowlka sixada badan qowl ayaa leh hadii la kala garan waayo ficilka mid laga dhigaaba waxa lagu xambaarayaa wujuub baa lagu xambaari isaga rasuulka xaqiisa inuu rasuulka waajib ku ahaa ficilkani baa lagu xambaari innaga xaqeenana inuu waajib inagu yahay ayaa lagu xambaari sababta keentay in lagu xambaaro wujuubna waa liannahu laxwad isagaa ugu adag oo ugu axwadsan oo ugu koobid badan baa lagu leeyahay weliyuna waajib ku dhaafin kol hadii shaygu shay lagaa dalbay uu yahay meesha ugu adag istaag inuu waajib noqda ugu adkayd sow maaha dee waajib ka dhigo ilan waajibkaan la fudaydsanayn oo laga tegaynin liannahu laxwad saasuu ku leeyahay qiil baale maye kol hadii ficilka rasuulku uu sameeyo sala allahu calayhi wasalam dalab ahaan laynaga dalbayana laga dhadhansado nadbi baa lagu xambaarayaa waxa nadbi loogu xambaaraya liannahu lmutaxaqaq isagaa la hubaa buu yidhi shayga haddii ficil rasuulku uu sameeyo dalab laga dhadhansado dalab horta maxaa laysdalbi jiray waxaa laysdalbaa muxuu ahaan jiray marka shay laysdalbayo lagaa dalbayo shay dee lagaama dalbo ibaaxana lagaama dalbo xaaraanna lagaama dalbo dalabka maxaa isla soo geli jiray dalabka jaazimiyo kayruljaasim baa loo qaban qaybin jiray dalabku hadduu jaazim yahayna wujuub buu noqon jiray hadduu khayruuljaazim yahayna muxuu noqon jiray dalabku muxuu noqon jiray khayruuljaazimku sunnuu noqon jiray kolkaa kol haduu dalab ku jiro dee inta jaazimnimadiihi ma muuqatee dalabka waxa uu la hubaa inuu sunno yahay inuu sunno nadbinimo kolkaa nadbigiiha lagu xambaaro qiil ayaa le ibaaxaha laga dhigo ilayn iyadaa asalkii ahayde qiilna wuxuu leeyahay may aha laga tawaqufo oo tawaquf la sameeyo afar qowl ayaynu halkaa ugu marnay ilaa laba qowl oo kalena way jiraan oo qiil kalaale labada hore ha lagu xambaaro oo nadbi iyo wujuub qiilna wuxuu leeyahay labada hore ha lagu xambaaro haddii qurba looga qasto haddii qurba ayna ka muuqanayninna ibaaxaha lagu xambaaro waxaynu arkaynaa culima markaa lix qowl oo ku jira ficilka rasuulku uu sameeyo marka sifadiisa la garan waayo midka laga dhigayo sheekheennu asax buu soo qaado wujuub ku xambaar buu ku yidhi wain juhilad hadii laga jaahil noqdo sifadii ficilka uu lahaa falilwujuubi wujuub ayay u ahaatay oo wujuub baa lagu xambaari rasuulka xaqiisa iyo xaqeennaba fil asaxi qowlka asaxa hadaba haday hadday istacaarudaan ka waran ficil iyo qowl sunnadii rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxay u qeybsamaysay afcaal iyo aqwaal haddii rasuulka hadaba ficilkiisii uu istacaarudo bal ka warama oo ay xasba daahir weeye ilay nusuustu isma tacaarudo sida saxda ahe xasba daahir hadduu tacaarud meesha ka soo baxo oo rasuulku ficiluu sameeyey iyo rasuulka hadal uu ku hadlay hadduu tacaarud ka soo baxo maxaa laga yeelaya saddex ayaa loo qaybin saddex ayaa loo qaybin waxaa la eegayaa inuu ficilka qowlkaasi inuu rasuulka ku khaas yahay sala allahu calayhi wasalam inuu rasuulka ku khaas yahay iyo maya ee inay ummadeenna uu ku khaas yahay oo rasuulku uuna inala wadaagaynin oo ummadu uu ummadda wax u yaallo ummadda uu yahay iyo maya ee inuu yahay caam oo rasuulka iyo ummaddaba mid wada camimaya uu yahay saddexdaa ayaa loo qaybinaya wuxuu ku yidhi waidaa tacaarada markuu tacaarudo alficlu ficilka iyo walqowlu qowlku markay istacaarudaana iskhilaafaan wadalla uu tusiyo daliilun daliilna uu tusiyo calaa takaruri muqtadaahu qowlku wuxuu dalbayaa inuu soo noqnoqonayo qowlku wuxuu dalbayaana takarur inuu samaynu soo noqnoqonayo fain ikhtasa bihi fain ikhtasa bihi fain ikhtasa hadduu khaas noqdo qowlku bihi rasuulka hadduu ku khaas noqdo rasuulka ayaa si sameeyey sidii uu sameeyey si ka soo horjeedana wuu ku hadlay oo laakiin isaga inuu ku khaas yahay buu sheegay falmutaakhiru ka dambeeya ayaa naasikhun naasikh a ah oo ka hore nasakhaya waa inuu rasuulku yidhaah oo kale ku tusaaleeyeen yajibu calaya sawmu caashuuraaa fii kulli sanatin waxaa igu waajiba maalinta caashuura inaan soomo sanad kaste intuu hadalkaa yidhi qowlkaasi rasuulku ku khaasiye oo yajibu calaya baad ka muuqata ay calaya baa ka muuqata waa haddii waa fardi hadduu sidaa odhan lahaa weeyi haddana waxaa la arkay in nebi maxamed oo sanad afuray intuu ku qowlay kadib ayuu afuray ama intuu ku qowlay ka hor buu afuray kolka ama ficilku ha dambeeyo ama ha horeeyo kolka eeg ficilkii mooye qowlka markaynu eegno qowlka markaynu eegno qowlku isagu ku khaas ahaa oo yajibu calaya buu yidhi yajibu calayna iyo yajibu calaa kulli axad iyo ma odhanin waxaa lagu leeyahy kol haduu qowlku rasuulka khaas ku ahaa takarurna uu muujinayo oo fii kulli sanatin wey cashuuro kastoo sanad kasta ku jirta fii kulli sanatin qowlkii takarur baa ka muuqda waana rasuulku khaas ku yahay ficil ka soo hor jeeda qowlkaa ayuu rasuulku sameeye uuna afur haddana maxaa la yeelayaa kolba ka dambeeya ayaa naasikh ah oo ka hore nasakhaya hadduu rasuulku kal hore afuray cashuuradii kal hore hadduu afuray oo sanadkan uu yidhi yajibu calaya sawmu cashuuraa qowlkana nasakhaya afurkiiyo waxaa la odhanayaa waa in la soomaa waa waajib hadii intuu hadalkan ku hadlay yajibu calaya sawmu caashuuraaa oo sanadka soo socdo afurana ficilkaa ayaa naasikh ah oo qowlkii meesha ayuu ka saarayaa oo waa la nasakhay baa la odhanaya waidaa tacaarada marka ay istacaarudaana iska hor horyimaadi uu ka hor yimaado alficlu ficilkii iyo walqowlu qowlkii markay istacaarudaan oo wadalla uu tusiyo daliilun mid wax daliilihi calaa takaruri muqtadaahu qowlku waxaanuu dalbayaa inuu soo noqnoqonayo fa in ikhtasa haduu ku khaas noqdo qowlku bihi rasuulka falmutaakhiru ka dambeeya ayaa naasikhu nasakhaya kolba ka horeeyey ka ayaa nasakhaya waa taarikhda haddii la garanayo kolba ka dambeeya ka horeeya nasakhayaynu hi taarikhda haddii la garanayo hadii hadaba taariikhdii la garan waayo ka waran qowlkii iyo ficilkii istacaaruday ee qowlku rasuulka khaaska ku ahaa muqtadihiisuna uu takraar ahaa ayaa taariikhda kolba kii dambeeyey la garan waayey fain juhila hadii la garan waayo ka dambeeye mutaakhirka ah haddii la garan waayo falwaqfu waa laga tawaqufi fil asaxi qowlka sixada badan waa laga tawaqufi oo falwaqfu ha laga tawaqufo weeyi midkood la rajixi maaye ilaa intay taariikhdu cadaanayso waqfi baa la samayni oo waa laga tawaqufi qowl ayaa odhanaya may e qowlka ha la rajaxo jumhuurtayba ragga qaarkood u sameeyeen oo u nisbeeyeen oo waxay yidhaahdeen qowlka iyo ficilka qowlka ayaa ka awood badan xagga ficilka marka la eego qowlka ka awood badan oo qowlka ha la rajaxo qiil leeyahay qiilna wuxuu leeyahay may e ficilka ha la rajaxo ilayn isagaa ka caddayn og-e ficilka ha la qaata ayuu leeyahay fa in juhila haddii la garan waayo ka dambeeya falwaqfu waa laga waqfiyaya laga tawaqufaya laga joogsanayaa fil asaxi asaxa waa laga joogsanaya tawaquf baa la samayni walaa tacaaruda wax tacaarud ihina oo iska hor imaatin ihina fii inaga xaqeenna kuma sugna inaga tacaarudna inama haysto oo muxuuna tacaarud inoo haysanin yaa iska hor yimid horta maxaa iska hor yimid ficil rasuulku uu sameeyey iyo qowl rasuulku uu ku hadlay oo qowlku saw rasuulka ku khaas ma ahayn saw yajibu calaya ma ahayn yajibu calaya dee inaga mu inoo yaalayba inaga miyuu ina quseeyeyba waxa igu waajibadani miyay ina qusaysay inaga inama qusaynin kolka waxaad arkaysaa walaa tacaaruda fii xaqina inaga xaqeena marka la eego wax alla wax tacaarud ah oo ku jiraa ma jiro ilayn inaan ku dayanaba ma ahayn oo qowlku inagaba inama keenaynin inagaba inama amraynin mas'aladii koobaad baan halkaa kaga baxnay qowl iyo ficil baa iska hor yimid inuu kolkaa qowlku rasuulka ku khaas yahay baynu nidhi iyo maya inuu ummada ku khaas yahay baynu nidhi iyo maya si caama inuu yahay saddexdaasaa loo qaybiyey haduu rasuulka ku khaas ahaa baynu ka hadalnay wain ikhtasa haddii uu ku khaas noqdo qowlku binaa inaga hadii uu inagu khaas noqdo qowlkaa inaga khaas inagu rasuulku ma soo gelayo waa ka hadduu rasuulku odhan lahaa oo kale uu yidhi hadamalihin hadduu odhan lahaa baan leenahay yajibu calaykum waxa idinku waajiba sawmu caashuuraa maalinta caashuuraa a soonkeega ayaa idinku waajiba fii kulli sanatin sanad kastana aad soontiin wuxuu ihi soonka caashuuraa ayaa waajib idinku ah sanad kasta aad soontiin wa afdara wuuna afuray rasuulku sanad ayuu afuray intuu ku qowlay kadib ama intuu ku qowlay ka hor maxaa la samaynayaa markaa rasuulkiibaa afuray inagana wuxuu yidhi yajibu calaykum saumu caashuuraaa maxaa la samaynaya markaas oo kale wuxuu ku leeyahay tacaarudba ma jiro oo ilayn inagu maynaan afurin rasuulkiibaa afuray rasuulka xaqiisa tacaarudba ma jiro waayo ficilkuna dee rasuulku ku khaasiyo isagu u yaala isagaa sameeyey inagana qowlkaa inoo yaallo inaan soonaa laynaga rabaa rasuulku inama inalama lahayn yajibu calaykum sawmu caashuura aaduu yidhaah oo rasuulku uu afuro dee wujuubkani marka horeba inagu inoo yaalaye rasuulka uma oolin kolkaa tacaarud halkaa ma jiro baa lagu leeyahay wain ikhtasa hadduu ku khaas noqdo qowlku bina inaga hadduu inagu khaas noqdo falaa tacaaruda wax tacaarudihi fiihi dhexdiisa ma ahaanin ay fii xaqihi rasuulka xaqiisa tacaarud kuma jiro oo ficilka iyo qowlku way istacaarudeen odhan mayno ilan marka horeba qowlku rasuulku ma soo gelaynin waad aragtaa hadaba inaga ka warama inagu maxaynu yeeli nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo ina yidhi inaad soontiin baa waajib idinku ah unbaa haddana afuray maxaa la samaynayaa markaa wa fiinaa inaga dhexdeennana almutaakhiru ka dambeeya oo ficilka iyo qowlka ah ayaa naasikhu nasakhaya kolba ka horeeya kolba ka dambeeya ayaa ka hore nasakhaya waa indalla haddii uu tusiyo daliilun daliil hadduu tusiyo calaa ta'asiina inaynu rasuulka ku dayanayno oo ficilka aan kaga dayanayno hadduu deliil tusiyo inuu ficilkani rasuulka ku khaas yahay dee rasuulkana waajib kuma aha baa la odhan ummaddana waajib bay ku tahay baa la odhan haddii una daliil tusinin inuu ficilku rasuulka ku khaasiyay aan kaga dayanayno kolba ka dambeeya ayaa inaga xaqeenna nasakhaya kii horreeyey rasuulka xaqiisana tacaarudba ma jiro waa haddii taariikhda la kala garanayo haddaan taariikhda la garanayn balka ka fa in juhila haddii jahli laga galo oo la garan waayo kii dambeeyey cumila waa lagu camal fali bilqowli qowlka ayaa lagu camal fali fil asaxi qowlka asaxa ah waxaa la qaadanayaa qowlka oo qowlkaa lagu camal fali qiil ayaa ka soo horjeedo leh ficilkaa lagu camal fali qiil ayaa ka soo horjeedo leh waa laga tawaqufiyo midna lagu camal fali maayo ilain qowlku si saraaxatana buu inoo sheegay in siyaamu caashuura uu waajib inagu yahay laakiin ficilkii si saraaxatan inooma sheegaya dee kolkaa waa laga tawa qowlkaa la qaadanayaa buu ku yidhi haddii taariikhda la garan waayo hadda mas'aladii hore qowlka lama qaadanaynina la soco fain juhila hadii laga jaahil noqdo ka mutaakhirka ah qowlka iyo ficilka umila waxaa lagu amal falayaa bilqowli qowlka ayaa lagu camal fali fil asaxi qowlka sixada badan marka aan doonayno waa mas'alada qeybtii labaad baynu halkaa kaga baxnay qaybta saddexaad maxay ahayd qeybta saddexaad waxay ahayd hadii ficilka rasuulka iyo qowlka rasuulku ay iskhilaafaan oo si caam ana qowlku uu u yaalo maxaa la yeelaya qowlkii waa caam oo si caamu u yaallaa wain cammanaa haduu ina camimayo innaga wa cammahu rasuulkana uu camimayo qowlku qowlkiibaa innaga iyo rasuulkaba ina wada camimaya waa tusaale ahaan hadduu rasuulku odhan lahaa oo kale yajibu calaya wacalaykum sawmu caashuuraa fii kulli sanatin takraarna wuu keenay yajibu calaya wacalaykum sawmu caashuuraa fii kulli sanatin intuu intaa yidhi unbu aftara fii sanatin bacda alqowl aw qablah sanad buu rasuulkii haddana afuray kolka afuridan uu afuray iyo qowlidan rasuulku ku qowlay aniya idinkaba waajib buu idinku yahay sideebaa loo kala tarjiixinayaa ilan tacaarud xasba daahir ayaa meesha ka muuqdee wain camana hadduu inacamimo qowlku inaga wa cammahu rasuulkana uu camimo fa xukmuhumaa xukunkoogu kamaa mara waa kii ina maray waa ficil iyo qowl istacaaruday oo kale oo maxaa la samayni haddii taariikhda la og yahay ka mutaakhirka ah ayaa naasikh ah oo ka mutaqadimka a ah nasakhaya rasuulka xaqiisa iyo inaga xaqeynaba waa haddii inaga uu ina tusiyo daliilka asiga ku dayashada ficilka daliil aan rasuulka kaga dayanayno daliil keenaya hadduu jiro kaas ayaa la qaadanaya wailaa haddii una jirin daliil ficilka rasuulka inaan raacno sheegayaa rasuulka xaqiisa unbu tacaarud jiraaye inaga xaqeenna tacaarud ma jiro oo ila ficilka daliiltaasi keenay ma jire inagu qowlkunbaa inoo yaala haddii mutaakhirka la garan waayana qowlka asaxa ah rasuulka xaqiisa waa in laga tawaqufo inaga xaqeennana qowlkaynu qaadanayna oo qowlkaa laynoo raacaya waad haysaa wain camanaa hadduu inacamimo wain camana haddii uu ina camimo qowlku inaga wa camahu rasuulkana uu camimo fa xukmuhumaa xukunkoogu kamaa mara waa kii ina maray oo kale ilaa an yakuuna alcaamu caamku inuu yahay daahiran daahir mooyaane fiihi rasuulka dhexdiisa uu daahir ku yahay sala allahu calayhi wasalam caamku hadduu rasuulka daahir ku yahay daahirka maxaa la odhan jiray shay laba ixtimaal leh oo ixtimaalka qawiga ah sidan ku ah falficlu ficilka ayaa markaa mukhasisun takhsiisinaya oo ficilka ayaa takhsiisinayo inaga saaraya buu kuleeyahay qaybtii dee qaybtaa kale inaga saaraya ficilka mukhasis ha loo qaato buu ku yidhi hadduu qowlku rasuulka daahir ku ahaa oo una nas ku ahayn waa inuu rasuulku yidhahay oo kale yajibu calaa kulli mukalafin sawmu cashuuraaa kula sanatin sanad maadaamo calaa kuli mukalafin kuli mukalafin tan waxaa lagu xambaarayey inuu mukalaf kastaa soo galo waxaa dhici kartana inay noqoto erey caam ah oo caamun uriida bihi eh, lkhusuus eh, eh, ama caamun maksuus hadday taasi suurtagal tahay ficilkan rasuulku uu sameeyey baa isaga ka saaraya oo kaasi mushkilad male ilaa an yakuna inuu yahay alcaamu caamku inuu yahay dhaahiran dhaahir inuu yahay fiihi rasuulka dhexdiisa sala allahu calayhi wasalam oo falficlu ficilka ayaa markaa mukhasisun inoo takhsiisinaya oo ficilka ha la raaco ayaa la odhan halkaa culima waxaynu kaga baxnay qaybtii kore hore ayaynu bartaa kaga baxnay alkalaamu fi lakhbaar akhbaarta ayaynu ka hadlaynaayo alkalaam fi lakhbaar ereyga alakhbaar ah hamsuhu wuu fadxisan yahaye yaan la moodin alkalaam fi likhbaar khabarradaa laga warramaya hadda khabarrada khabarada sababta aan uga warramaynaana waa khabarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaynu u soo araaranaynaayoo khabarka un baynu ka warrami doonaa kalaam baa u horeynaya kalaamka markaynu tacriifine kalaamka laga warramo ama murakabka ilin kalaamku murakab buu ahaan jiraye murakabka marka la qaybiye muhmel iyo mustacmal loo qaybiyo ayaa haddana mustacmalka laga hadlayaa inuu mawduuc yahay iyo inuuna mawduuc ahayn oo inuu mawduuc yahay baa la sheegi doonaa murakabkaa u qaybsamaya muhmel iyo mustacmal muhmel iyo mustacmal marka loo qaybiyo muhmelka laba dhinac baa la yskaga khilaafay muhmelku mawduucba maaho lamaba wadcininba laakiin ma jiraa mise ma jiro waa masale khilaafiya inuu jiro ayuu sheekhu qaatay mustacmalkana waxaa la isku qabtay inuu mawduuc yahay iyo inuuna mawduuc ahayn oo murakabku sidiisaba wadci inuu leeyahay iyo mufradiyaduna inay wadci leeyihiin ayaa la isku qabtay kolka waa mawduuc oo wadcigiisa nawci baa la yidhaha wadci nawciya ayuu ku wadcisan yahay baa la yidhaahdaa murakabku inuu mawduuc yahay buu sheekhu rajaxaya kadib buu murakabkii markuu ka hadlay kalaamka u baydhaya kalaamkuu lisaani iyo nafsaani u qaybinaya labadaba wuu inoo tacriifin doonaayo labadaba wuu inoo tacriifin markuu tacriifiyu kalaamka haddana saddex qaybood ka dhigi ama laba qaybood kalaamka mid dalabi la yidhaa iyo mid inshaai la yidhaa iyo mid khabar la yidhaah buu inooga hadli markaasuu haddana laba qaybood ka dhigi oo qaybihii balaaqada ah uu kalaamka insha iyo khabar labadaa u qaybini usulu fiqiga iyo waxay u qaybiyaan saddexoo dalabi iyo inshaa iyo khabari bay u qaybiyaan balaaqaduna insha iyo khabar bay u qaybin jireen labadii qaybood buu mari markaasuu haddana kalaamka dee inshaha iyo khabarka waxaa lagu kala garanaya waa ka runle iyo ka run iyo been ixtimaala iyo kaan ixtimaalayn halkaasuu ku baydhi run iyo been buu haddana ku yar baydhi doonaa iyo waasida inay jirto iyo halka loo eegayo hadaba haddaba khabarkii haddana ayuu dib si gaara usoo qaadanayu odhan khabarka waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood mid beenimadiisa la go inuu been yahay waa la garanaya isagaa laba usii qaybsami ka beentiihi iyo mid sidqigiisa la go oo inuu run yahay waa la garanayaaba oo inuu run yahay ayaa la garanaya iyo mid intaa midna aan ahaynoo madnuunu sidqi la yidhaah madnuunu sidqi oo la malaynayo inuu run yahay saddexdaasoo khabarka u qaybin doona waa mid sidqigiisa la go la qadcinayo iyo mid kidbigiisa la qadcinayo iyo mid muxtamil oo madnuun sidqiya oo khabaru aaxaad ah khabaru aaxaad khabaru aaxaad waa madnuun sidqi mutawaatirku waa madnuun sidqi mutawaatirkuna waa qadciyu sidqi qaybta kalena waynu arki doona nin rasuulnimo sheeganayo oo bilaa mucjizaa iyo dee waa maqduuc waad arkaysaayo maqduuculkidibi buu noqonaya khabarkiibu sidaas oo kale saddexdaa u qaybini isagoo u gogol dhiganaya mutawaatirka inuu ka hadlo iyo aaxaadka inuu ka hadlo labadaas u gogol dhiganaya bal haddaan eegno alkalaamu kalaamka fi lakhbaari akhbaarta iyo khabaryada laga hadlo ayuu uu kalaam yahay wuxuu ku yidhi bifadxilhamzati hamsaha akhbaar waa la fadxin waa jamcu khabarin wa huwa khabarka yulaqu waxaa lagu ilaaqa calaa siiqatihi siiqadiisa waa lagu ilaaqa oo lafdigan waa lagu ilaaqaya wa calaa macnaaha macnaheygana waa lagu ilaaqa oo almacna alqaa'im binafsi macnaha ad nafta uun ka doonayseed ka dalbayso macnahana waa lagu ilaaqa labada macnoba uu soo qaadan doonaa alkalaamu kalaamka fi lakhbaari akhbaarta ayaynu halkan ku arki doonaa almurakabuka murakabka ee laysku tarkiibiyo alfaada ka yimid imaa muhmalun muhmel inuu yahay ow mustacmalun iyo mustacmal inuu yahay labadaa mid weeyi murakabku muxuu u qaybsamaa muhmel walaysa mawduucan wahuwa mawjuudun fi lasaxi intaasi muhmelkay sii tacriifay ayay sii daba socotay ow mustacmalun kalaamku waa murakabku waa muhmel iyo mustacmal labadaas u qaybsamaa buu ku yidhi almurakabu murakabka oo alfaada ihi imaa muhmalun mid la ihmaaliyey inuu yahay murakab waa mid laysku geeyey waxaa la odhan jiray murakabka waxa ka agdhodhow muratab iyo waxa ka agdhodhow baa la odhan jiray in muratab la isticmaalo murakab iyo muratab way iska agdhodhow yihiin waxani waa muratab iyo maye waa murakab waa laba shay oo aad iskaga agdhodhow mid saddexaad baa isna udh jiray oon ka ag waad garanaysaa wuxuu iyo maye waa muratab ka saddexaadna muxuu ahaa maxaynu ya mualaf mualaf buu ka saddexaad yahay inaad tidhaha murakab iyo inaad tidhaha muratab iyo inaad tidhaha mualaf saddexdaba way iska agdhodhow yihin sheekhu hadda murakab buu qaatay almurakabu ka murakabka ee laistarkiibiyey oo alfaada ihi imaa muhmalun muhmel inuu yahay muhmalun waa ismi mafcuul mid la ihmaaliyey min ahmale buu ka yimid waa la ihmaaliyey macnaba uma ahaanin weeyi walaysa ma aha muhmalku mawduucan hadda mid la wadciyo macna loo dejiyeyba ma aha itifaaqan waa la isku waafaqsan yahay inuuna muhmalku mawduuc ahayn haddaba talow ma jiraa muhmalku mise ma jiro wa huwa muhmalku mawjuudun wuu jiraa fil asaxi qowlka asaxa ah wuu jiraa oo muhmalku wuu jiraa oo maxaa ka mid a eeg sow lama yidhaahdo ninka waalan iyo ka hurdo iyo u hantaatacayaa sow lama yidhaah yaa wuu hadrayaa sow lama yidhaah waa iyo hantaataca iyo ilmaha yareen afka baran iyo waxaan la geranayn bay dee waxaasi ma mawduuc ba ma wax macno loo dejiyey baabay ku hadlayaan kuma hadlayaan hadaba miyuuna wax jiro ahayn dee saw kuwa ku hadlaya li wixii jira waa lagu hadlaa ee saw kuwan hadlaya ee saw kan ninkan hadraya hadraya ee hantaasacaya ee la garanayn iyo waxaan la la isku jir ayuu ku hadlayaa almurakabu murakabkii imaa muhmalun muhmal inuu yahay mid muhmala walaysa mana aha mawduucan mid mawduuca oo macno loo dejiyey wahuwa isagu mawjuudun wuu jiraa fil asaxi qowlka asaxa ahe ow mustacmalun iyo inuu yahay mustacmal mid la isticmaalo oo mustacmalah mustacmal inuu yahay sheekheenu haddaba wuxuu yidhi muhmelku waa mawjuud buu yidhi fil asax buuna soo qaatay asax wuxuu u soo qaatay waxaa diidan imaamu raazi oo kale ayaa diidan oole warma jire ee naga daaya ow mustacmalun inuu yahay mid mustacmaloo la isticmaalayo mustacmal waa inuu macno leeyahay mustacmalku walmukhtaaru qowlka mukhtaarka ee la doortay annahu mustacmalka mawduucun waa mawduucoo macnaa loo dejiyey mustacmalku waa mid mawduuca oo macno loo dejiyey weeyi waxay culimmadu yidhaahdeen haddaba halkaa uu yidhi walmukhtaaru annahu mawduucun markuu yidhi waa mawduuc oo macnaa loo dejiyey markuu ina leeyahay waa maxay talow waxaa la ysku qabtay mustacmalka ma macnaa loo dejiyey mise mawduuc ba mise mawduuc maaha oo sababta rag baa qaba warshayga shayga mawduuca ah ee la dejiyaa waa mufradaadka uun muxamed baa loo dejiyo qalamun baa macno loo dejiyo jaa loo dejiyo amaa tarkiibka tarkiibka may mawduuc maaha tarkiibku waxaa la leeyahy oo tarkiibka laftiisuba kolba sidii loo dhigo sawka macnihiisu macnihii macne ka duwan ku keena macnihii macne ka duwan ayuu keenaya oo kolba sidii loo dhigayay si aan ahayn ayuu macno ku yeelanayaa macnihii sidii la yaqaanay si aan ahayn buu macno ku yeelanaya oo masalan oo kale haddii aad tidhaahdo waxaad tidhi bintu faatimata ayaa tidhi bintu faatimata bal tarkiibka eegata bintu faatimata waa maxay macnaheegu bintu faatimata haddaan saa bintada aan tanwiinta ka daayo faatimana aan kor dhigo maxay noqonaysaa bintu faatimata faadimo inanteedii waa tarkiibi daafiya sow inay isleeyihiinoo faadimo inanteedii ma aha bal haddana tanwiini bintun faatimatu waa maxay macnihii bintun faatimatu haddaan idhaahdo tarkiibkii markaan sidaa ugu dhawaaqa muxuu noqday bintun faatimatu waa mubtadiya khabar bintun waa inan faatimatu faatima bintuna waxa weye khabar soo qadimay faatimatuna waa mubtadata akhuray bintun faatimatu hulaamu zaydin baa lamid a ah. hulaamu zaydin iyo hulaamun zaydun baa isna lamid a ah oo saas oo kale noqonaya miyaadan arkaynin kolba sida la xarakeeyo inuu tarkiibku macnihii macno ka duwan ku yeelanayo laabudda min wadcin baa marka in tarkiib murakabka laftiisa macno loo dejiyaa waa shay lagama maarmaana lagama maarmaan weeyaan oo murakabku mawduuc buu noqonaya haddaba wadciga murakabka nawci baa la yidhahdaa binooc baa loogu dejiyey baa la yidhaahdaa waalmukhtaaru qowlka mukhtaarka ah anahu annahu mustacmalka mawduucun waa la wadciyey oo macno ayaa loo wadciyey halda kalaamkiibuu ka hadlaya murakabkii markuu sheegay uu u qeybiyey muhmil iyo mustacmal murakabka qaybta mustacmalka ah ayaa kalaam noqonaysa markii shuruuda laga helo kalaam bay isku bedeli doontaa shuruudaa loo shardiyaya waalkalaamu kalaamkii allisaaniyu ee lisaaniga ahaa carabka loo nisbeeyey lafdun waa lafdi lafdiga oo tadamana dimnistoo koobsaday isnaadan isnaad ayuu koobsaday lafdiga oo mufi tadamana wuxuu koobsaday isnaadan isnaad ayuu koobsaday mufiidan isagoo faa'iideynaya maqsuudan oo loo qasdayo lidaatihi daati ahaantiisa in loogu qasdayo kalaamka sheekhani labuu u qaybiyey wuxuu ihi kalaam lisaaniya oo kan carabka aynu kaga hadalnay jaaa muxamaduna iyo kalaam nafsaaniya oo jaaa muxamedun intaadan odhanin ka qalbiga kaaga jira ah ila intaadan jaa muxamedun odhanin horta waa doontaaye doonida laguma macnaynaya dalabkaa ah, yar ah, qalbiga kaaga jira suuradaa qalbiga kaaga jirtae kani uu kutusayo kaa ayuu ku yidhi labadaa ayaa kalaam la odhanaya alkalaamu lisaani iyo alkalaamu nafsaani haddaba usuulu fikiga waxaa lagu baxsiyaa alkalaamu lisaani kan kalaamu lisaaniga uu yidhi ayaa usuulu fikiga lagu baxsiyaa cilmiga cilmulkalaamka la yidhaahdaa iyo nimanka falsafaduna waxay ka hadlaan alkalaamu nafsaani bay ka hadlaan alkalaamu nafsaani oo kaasaa laga hadli doonaa wlkalaamu kalaamka allisaaniyu ee lisaanigiihi waa kii aynu kutubta naxwaha kusoo baran jirnay lafdun waa lafdi lafdiga maxaa loo yaqaanay wixii cod iyo iyo xuruuf wada sito ayaa la yidhahdaa lafdi lafdiga oo tadamana koobsaday isnaadan isnaad isnaad buu koobsaday isnaadka waa halkii uu dee camriyadigu uu kaga duwanaa maxay camriyadigu halkuu kaga duwanaa ajrumiga iyo ilan ajrumigu murakab buu odhan jiray kuwa kalena musnad bay odhan jireen sida camriyadiga oo kale iyo soo camriyadigu musnad ma odhan jirin musnad kalaamun muxuu odhan jiray kalaamuhum lafdun mufiidun musnadu soo maahayn musnad kolka isnaadkaa fiican oo isnaadku ka dhadhow yahay oo murakabka wax farabadan oon kalaam hayn baa soo gelaya musnadkuna uu ka soo dhow yaho waa fasal ka sii dhow oo wax yar baa soo gelaya musnadka tadamana wuxuu koobsaday isnaadan isnaad buu koobsaday waa musnad dee tarkiib isnaadiya baa lagu leeyahay kalaamka tarkiib isnaadiyu baa noqon jireen tarkiib idaafiya iyo tarkiib taqyiidiye iyo waxa inaga baxaya tarkiibkii tawsiifiga ahaa iyo murakabaadaas ay naga baxaysa tadamana isnaadan marka inuu niraa mufiidan isagoo welibana mufiida mufiidan maxaa inaga baxaya wixii aan mufiidka ahayn baa inaga baxaya maqsuudan isagoo looga jeedo loo qastayo lidaatihi daate ahaantiisa maqsuudan lidaatihi maad garanaysaa shardigaasi ajhubiga halku kaga qornaa maqsuudan lidaatihi waa bilwadcidii bilwadcidii muxuu ku yidhi bilwadcidii ajruumiga maqsuudan lidaatihi buu ku yidhi waad aragtaa isagaa loo qasdayaa buu ku yidhi haddaba kalaam waxaa la yidhaha kalaam lisaaniya waxaa loo yaqaanaa waa lafdi lafdiga cod iyo xuruuf buu ka koobnaan jiray toddobana isnaadan buu ku yidhi isnaad buu diministay waa musnad iyo musnadu ilayhi mufiidan buu ku yidhi heebaan ayaan la soconayn oo lagaa daba odhanaynin waana maqsuudan lidaati daati ahaantiisaa loo qasdayaayo maaha nin riyoonaya hadaloo ku hadlay iyo wax lamida halkaasuu mariyey kalaamka nafsaaniga ana halkan uu ku tilmaamaya wanafsaaniyu kalaamka nafsaanigiihi macnan waa macno fi nafsi nafta ku dhex sugan yucabaru canhu waxaa laga cibaareeyaa bilisaaniyi isla ka lisaaniga ah baa laga cibaaraynaya lisaaniga ayaa laga cibaaraynayaayo kolkaa meesha laga cabirayaa haddaba talow kalaan ah marka la ilaaqo ma lisaanigu ku dhacaa mise nafsaanigu ku dhacaa wuxuu ihi sheekhu wal asaxu asaxu cindanaa annaga agtayada annahu ereyga kalaamka ihi mushtarakun waa mushtaragoo waa la wadaagaa lisaaniga iyo nafsaaniga labadaba waa la waa la wadaagaa oo labadaba mushtarag buu ku yahay sidaa ayuu qaatay qiil baale nafsaanigu xaqiiqo ku yahay lisaanigana majaaz buu ku yahay kitaabka jamculjawaamicuna qiilkaasuu doortayba oo wuxuu qabaa inuu nafsaaniga xaqiiqi ku yahay lisaanigana uu majaaz ku yahay wanafsaaniyu kalaamka nafsaanigiihi macnan waa macno macnaha oo fi nafsi nafta ku dhex jira macnaha oo yucabaru canhu laga cibaaraynayo bilisaaniyi lisaani laga cibaaraynayo oo lisaaniga laga cabiro walaصxu aصxa cindanaa agtayada anahu isagu waa kalaamkane mushtaraku waa mushtarak labadaas mushtaragu yahay haddaba markaynu kala rajaxayno kalaamka lisaaniga iyo kalaamka nafsaanigu siday kala yihiin markaynu leenahay in sha allah xataa jamculjawaamica ku arki mayne eh, waxaynu dib u dhigan doonaa kitaabka kawkab saadica meelahaa dambe ayaynu ku arki doonaayo adilo badan laysku soo guranayaa qoladale kalaam nafsaaniyaa jira daliilada ay keenayaan baynu arkaynaa qoladale kalaamku waa lisaani uun waxyaabaha ay ku radiyayaan ayaynu arki doonaa dib inooga iman insha allahu tacaala jamculjawaamica xataa maahay kuwa ka dambeeyaynu ku arki haddii rabbi ogolaado walusuuliyu ninka usuuligii ihi inamaa yatakalamu wuxuu ka hadlaa oo qura fiihi lisaaniga uunbuu ka hadlaa fiihidaa damiirkaasi lisaanigiibuu u noqonayaa qofku markuu usuuli yahay kalaamka lisaaniga ah oo qura ayuu ka hadlaaye kalaamka nafsaaniga ah lagagama hadlaba usuuliga usuulka lagagama hadlaba usuulku nafsaaniga kama hadlo lisaaniga oo quruu ka hadlaya halkaasaynu kaga baxnay haddaba kalaamkii hala qaybiyo oo saddexa loo qaybiyo inuu kalaamku yahay dalab iyo maya inuu kalaamku yahay khabar iyo maya inuu kalaamku yahay inshe saddexdaa ayaynu kalaamka u qaybini ama qaybaha kalaamka aynu ka dhigi fain afaada hadduu faa'iideeyo eh, kalaamka lisaanigii bilwadci wadci iyo dejin hadduu ku faa'iideeyo dalaban dalab hadduu ku faa'iideeyo dalab buu faa'iideynayaa dalab ayuu faa'iideeyey wadci ahaanna wuu ku faa'iideeyey fadalabu dikrilmaahiyati maahiyada sheegeega oo la dalbo xaqiiqada shayga sheegidiisa oo lagaa dalbaa istifhaamun waa istifhaam xaqiiqada shayga haddii in lagaa hadduu dalab faa'iideeyo xaqiiqada sheegideeda oo lagaa dalbaa waa istifhaam wa taxsiilihaa xaqiiqada xasilinteeda oo lagaa dalbaana amrun waa amar ow taxsiililkafi ka hadhid lagaa dalbo canhaa iyada aad ka hadhaana nahyun waa nahyi walow min multamisin mid codsanayaba ha ka ahaado amarka iyo nahyigu wasaa'ilin mid ku baryayoo ku su-aalanayaba ha ka ahaadaan oo inagii amarka iyo nahyiga isticle iyo culuwi midna lama shardiyo soo nidhi isticle iyo culuwi toona lama shardiyo oo mid kula derajo ah ayaa amarku saari karo oo ku odhanayo un waa dalab ama mid maxaanku idhaha kaa hooseeya ayaa ku amri karaya ama wax kaa diidi karaya dalabkii maxaynu u qaybsanay kalaamku hadduu dalabku tuso saddex baynu u qaybinay istifaam iyo amar iyo nahyi baynu u qaybinay kolka istifaamka waxaynu nihi fa dalabu dikrlmaahiya xaqiiqada shayga haddii lagaa dalbo xaqiiqada shayga sheegideeda haddii dalabka lagaa dalbaa waa istifaam baynu nidhi maa haadaa haadaabaad waa maxay kani dee xaqiiqadiisaad ku jawaabaysaa maa haadaa markaad tidha xaqiiqadii shaygu ulaabaad ku jawaabaysaa sifaadka kuma jawaabaysid fircoon markuu nebi muuse ku yidhi wamaa rabu lcaalamiin caalamiinta rabbigoogu waa maxay sawma odhan saw kuma weydiino xaqiiqada shayga ma weydiinin muxuu muuse ugu jawaabay sifu ugu jawaabay isna xaqiiqu ka doonayay muxuu yihi rabu rabu samaawaati waalardi wamaa baynahuma fircoon wuu qoslay uu yaabay maadan waa laisku istifaamka waa laisku weydiinaya waa xaqiiqa muusena wuxuu ku jawaabay waa waa sifaad buu ku jawaabay markaasuu fircoon intuu yaabay ayuu dadkii la joogay la hadlay qaala liman xawla alaa tastamicuun ermaad maqlaysi waxaan wax ku weydiiyey wuxuu iigu jawaabay ewaalibu uhoosaasinayaa maogtahay alaa tastamicuun haddii maa lagugu weydiiyo xaqiiqe wax lagaa rabo dee sife laguma jawaabo nebi muusene waxa weeye sababtu sifada ugu jawaabay ogaan bay ka ahaydo waxa weeyaan ilaahay xaqiiqadiisa dee yaa odhanaya ilaahay waan tilmaami karayaayo waxaan u tilmaami karaya tilmaantii la odhan jiray xaqaa'iqda ee la odhan imika adigu waxaad ka kooban tahay oo shay oo saas u kala horraysaayo dee shaygu fasal iyo jinsi buu leeyahay ilaahay fasal iyo jinsi buu leeyahy o jinsi jinsigiisaan garanaynaayo fasalkiisaan garanaynaa yaa odhan karaa ya cid odhan kartaa ma jirto kolkaa maadan marka wax lagugu weydiinayo waa jinsi iyo fasal ku jawaab wamaa rablcaalamiin markula jinsi iyo fasal yaa ku jawaabi kara jinsi iyo fasal ila laa tudriku labsar wa huwa yudriku labsar wa huwa latiif lkhabiir kolkaa jinsi iyo fasal ilaahay uu leeyahay ku jawaab waa waali war ilaahay sifaadkiisaa la yaqaanaa sifaadkiisaanu kugu jawaabaynaa ayuu nebi muuse hoos dhigaya markaasuu ku leeyahay cirka iyo dhulka kii lahaa markaasuu isna odhanaya oru waalan yahayba malaha qaala liman xawlahu alaa tastamicuun markaasuu haddana ugu sii jawaabaya maxay muxuu ugu sii jawaabay ifadiibuu usii tawkiidinaya oo nebi muuse sifaadkaa ilaahay buu ugu jawaabaya waad aragtaa wuxuu ku yidhi haddaba wain afaada fain afaada haduu faa'iideeyo kalaamku bilwadci dejin haduu ku faa'iideeyo dalaban dalab haduu faa'iideeyo fa dalabu dikri lmaahiya maahiyadu waa xaqiiqada xaqiiqada sheegideeda dalabka la dalbayaa istifhaamun waa istifhaam وتحصيلها حقيقة حسلينتيدا اهيسينتيدا سمينتيدا شيغا سميه ويان وتحصيلها حقيقة حسلينتيدا طلب كلا طلبيو او تحصيل الكف اما كهريد عنها حقيقة اد كهردو حسلينتيدا طلب كلا طلبيو ونهي كان دبي موغتاي امر امر وي واكي تحصيلك لغا دلبيي والنهي النهي وي واكي تحصيل الكف لغا دلبيي ولو من ملتمس بها كاهادا مد عدسنيا وسائل بها كاهادا مد كبريا hadduu kalaamku dalab ku tuso saddexdaas aynu ku soo ururinay wa ilaa haddii uuna dalab ku tusinin famaaka laa yaxtamilu aan beraynin sidqan run iyo wakadiban been ka run iyo been aan noqonaynin isagoo dalab kutusayn buu run iyo been haddana noqon waaye tambiihun waa balaarujin wa inshaaun iyo curin tambiih iyo inshaa baa la yidhaahdaa waa bictu iyo ishtaraytu iyo kuwii noocaas oo kale ahaa bictu haddaa nin baa ku yidhi gabadhii inantaada ayaa tii oday baad ku tihi inantaada ii meheri inantaada adeerka ale inantaada ii meheri markaasuu ku yidhi intuu kuu yimid buu ku yidhi inantaada ii meheri markaad ku tihi haye zawajtuka bintii buu ku yidhi fulana zawajtuka waa ficil maadiye waan kuu guuriyey buu ku yidhi beriguu goormu kuu guuriyey beri hore aan kuu buu ku yidhi zawajtuka adeer imikaana uu ii guuri kuleeyahay imika ii guuri eeg imika ii guuri baan kuleeyahay markaad tidha hadduu zawajtuka kuugu jawaabo maadi kuugu jawaabo dee waamu kuu meheriyey lmaadi buu kugu jawaabay siiqadan maaldiga ah waxa weeye tambiih iyo waxaa la yidhaha inshe oo haddaan ku meheriyey unbay ka dhigan tahay haddaan ku meheriyey haddadanaan kuu meheriyey unbay ka dhigan tahay laakiin de waa hamoodin inuu y kule kal horaan kuu guuriyey iyo bishii horaan ku guuriyey iyo haddaa xaaskaygii baan garan laahay sodhanin wailaa haddii kale famaa ka laa yaxtamilu an ixtimaalaynen suurtagal una ka ahayn sidqan sidqi oo run ah iyo wa kadib oo been ah tambiihun tambiih weeyi baraarujin wa inshaaun insha weeyi oo curin ah wa muxtamiluhumaa ka labadaba ixtimaala ka run iyo been ixtimaalee runna noqon kara beenna noqon kara waa roob baa da-ay oo kale hadda haddii uu nin yidhaa ah, roob baa da-ay ma runba mise waa been waa been dee run iyo been buu badhaa khabar ilaa wa muxtamiluhumaa ka labadaba badhaana sidqiga iyo runta ka badha iyo beenta ka badhaa khabarun waa khabar saddexdaasay kalaamkii u qeybiyeen waad aragta culimada usuulka ayaa saddexdaa u qaybisa haddaba culimada balaaqaduusay maxay u qaybin jireen bal balaaqadoo kale ka warrama kalaamka maxaa loo qaybin jiray khabar iyo inshe ayaa loo qaybin jiray oo eeg kan aynu nidhi tambiih iyo inshaa aynu nidhi iyo kii aynu nidhi dalabi weeyaan inshaa laysku odhan jiray labada hore kan dambena khabar baa laysku odhan jiray qaybtaa balaaqadana way inagu baraarujinayaa waqad yuqaalu in la yidhaa ayaa la arkaa waxaa la odhan karaa buu ku yidhi waqad yuqaalu in la yidhaahyo loogu qowlo ayaa la arkaa alinshaau inshuhu ka weeyi yaxsulu bihi uu ku xasilayo madluulu yaxsulu bihi uu isaga ku xasilayo madluuluhu madluulkiisu filkhaariji khaarijka ugu xasilayo inshuhu waxa weeye shayga marka lagu hadlo ku hadalkaa ku xasilayo buu ku yidhi madluulkiisi iyo macnihiisiiba macnihiisaa ku xasilayaba iminka adoo fadhiyo kac marka lagu yidhaah kaca markaan ku idhaahyo kacdo kiciddiisa kuma xasilin hadalkayga amarkayga ah fadhiiso ha kicin haddaan ku idhaana kicid la-aantiisa kuma xasilin amarkayga ah eeg hadda waxa wey inshuhu waa ka isaga marka lagu hadlo uu ku xasilayo buu ku yidhi anti daaliqun baad xaaskaagii ku tidhi anti inanay daaliqun waad furan tahay dee anti daaliqun waa insho weeyaan waa kalaamkii sida inshaa loo qaadanayo wey anti daaliqun dee furiinkii muuna ku xasilayn hadalkan anti daaliquna wuxuu ku yihi waqad yuqaalu in la yidhaah baa la arkaa alinshaau inshuhu maaka weeye yaxsulu uu ku xasilayo bihi bisababihi isaga sababtiisa madluuluhu macnihiisu fi lkhaariji khaarijka iyo dibadda waxa dibadda ka a ah kalaamka iyo nisbooyinka dibadda ka a ah ama waaqica iyo dhabta ayuu macnihiisu ku xasilaya waalkhabaru khabarkuna khilaafuhu kaa ayuu khilaafsan yahay oo marka horeba macnihiisu waaqica wuu jiraye dee isagu waxa weye hadda ma xasilayo labadaasaa loo qaybin karaa waa istilaaxii balaaqada ragga balaaqada istilaax oogii ayaa sidaa ahaa baa la yidhi oo ragga balaaqadaa sidaa isticmaali jiray haddaba khabarku muxuu noqonayaa khabarka markaynu culima eegayno khabarkii wuxuu inoo noqonayaa run iyo been labadaa kama baxayo oo khabarba haddaad aragto khabar oo dhani run iyo been labadaa ka bixi maayo ama run buu noqon ama been buu noqon labadaa midoonbuu ku noqonaya walaa makhraja bixidilahu kalaamkan khabarkaa uma aha canisidqi runta uu ka baxo walkadibi beentana uu ka baxo walkadibi wuu iga kordhigay walkadiba buu yidhi walkadiba walkadiba maahe waa walkadibiyo ba'du way kasrisan tahay walaa makhraja wax makhraj iyo khuruujihi uma aha lahu kalaamka khabarka ah canisidqi runta uu ka baxo walkadibi beenta uu ka baxo khabarku run iyo been sina uga bixi maayo ama waa runuun ama waa beenuun maxaa sababay liannahu khabarku imaa mudaabiqun inuu waafaqo lilkhaariji khaarijka sida dibadda waxa waxa dibadda ka jira inuu waafaqo ow laa iyo inuuna waafaqin uu khilaafo labadaa miduun buu noqon oo falaa waasidata waasido fil asaxi qowlka asaxa ama jiro muctasilada qaarkood baa waasido sheegaye muctasilada qaarkood baa yidhi waasidaa jirta oo waxay dha wax run iyo beentoona aan ahayn baa jira hadaba waxaad eegtaa waxaynu kalaamku ima mutaabiqun lilkhaariji inuu khaarijka waafaqo baynu nihi khaarijkiibuu waafaqay khaarij waafaqidu waa maxay markaan idhaa roob baa da-ay dee hadalkaygan roob baa ay ee roobka sheegay waxa loo eegaya khaarijka waaqica iyo sida dhabta ah inuu roob da in kale hala eego haddaan idhaa roob baa ay kiiu roob da muxuu noqonaya hadalkaasi run buu noqonaya haddaan idhaa roob baa ay haddoo kale kiyuuna roob di dee wuu khilaafay ma ogtahay waaqiciibuu khilaafay buu khilaafay muxuu noqonayaa been waasida ma jirto markaa falaa waasidata fil asaxi waxaan run iyo beentoona ahayn ma jiro muctaziladaa yidhi run iyo been waxaan ahayn baa jira oo waxay nabi maxamed baa aayad qur'aana ku yidhi ayay ku yidhahdeen nimankii gaaladu iyagoo bactiga inkiraya ayay yidhaahdeen aftara cala allaahi kadiban ma ilaahay buu maxamed ma ilaahay buu dushiisa been ku abuuranaya eeg markuu leeyahay in idinkoo dhinto carro noqday baa dib laydiin soo abuuri oo laydin soo saari laydin xisaabin aftara cala allahi kadiban ma ilaahay buu ku dun been abuuranaya ambihi jinnatu mise wuu waadan yahay kolkaa waxay yidhahdeen aftara cala allahi kadiban ma ilaahay buu ku dul been sheegayaa wey ambihi jinnatu mise wuu waalan yahaydani waa run ma aha ma ogola oo way beeninayaan in laysa soo saarayo ambihi jinnatu mise wuu waalan yahaydani isagoo waalan buu warramayaayo ninka waalan ee warramaa runna maaha hadalkiisu beenna maaha bay yidhahdeen waa sidaa jirta aayaddaasaan ka qaadanayna bay yidhahdeen anbihi jinna mise u waalan yaho junuun baa ku sugan miyuu waalan yahay mise been buu ilaahay ku dul samaysanayaa bay yidhaahdeen kolka nin waalan eeg ma run buu sheegaya maaha hadda waalidan ereygan ambihi waa mucaadalo ambihi jinna waa mucaadalo laba hadaloo iska soo horjeeda ayaa ayaa ayay gashaa kolka ilaahay been lagu dul abuuranayay waxaa ka hor yimid alikhbaar fi xaali ljunuun ayaa ka hor soo hor yimid oo alikhbaar fi xaali ljunuun iftiraha wuu ka soo horjeedaa kolka waxay de waa runna ma way diidan yihiin iftirihiina maaha oo waa kanuu beentii way diideen inuu been noqdo oo been maaha bay yidhaahdeen alikhbaar fi xaali ljunub waa waasida bay muctasiladu yidhahdeen aayaddaasaan ka qaadanay culimadu way ka jawaabeen oo waxay yidhahdeen ambihi jinna markaad leedahay ambihi jinna ambihi jinna mawaalibaa ku sugan junuunkan aad arkaysa ilaahay ambihi jinna uu yidhi iftiraha ma eh, iftirihii oo been ama qaabilayo waxaa jira beentaa qaybale beentaa u qaybsanta mid iftire la yidhahdo been abuurashoa iyo been aan been abuurasho ahayn kolkaa ambihii jinnadu waxa wey nooc beenta ka waxay leeyihin maxamed kolley been buu sheegayaa markuu yidhi dib baa laydiin soo abuuriye aftara cala allahi kadiba ma kasbuu beentaa ilaahay ugu dul abuurtay ambihii jinna mise wuu waalan yahay oo beentan wuxuu u sheegayaa waali darteed kolka waa laba beenood oo isqaabilayo une iyagu waxay ka dhigeen been mutlaqa iyo waxaan been ahayn oo waasita labadaasay ka dhigeen ma jirto walaa makhraja wa makhraj iyo bixidihi lahu khabarka uma aha cani sidqi sidqigoo runtaa uu ka baxo walkadibi beenta uu ka baxo liannahu isagu imaa mutaabiqun inuu waafaqo lilkhaariji khaarijka oo waaqica ah inuu waafaqo ow laa iyo inuuna waafaqin falaa waasidata waasida haddaba ma jirto fi lasaxi qowlka asaxa ah horta khabarku muxuu kutusaa talow khabarku wuxuu kutusayey ayuu doonayaa halkana inuu in yar ku yar leexdo wa madluululkhabari khabarka macnihiisu madluulkiisiiyo macnihii khabarku uu kutusayey waa hubuutu nisbati nisbadu inay sugan tahay lalxukmu xukunka bihaa iyada la xukumayase ma ahaa saasuu ku yidhi wuxuu ku yidhi khabarku wuxuu ku tusaa hubuutu nisba laakiin xukunka la xukumayo maaha xukunka oo garashadiiyo dee garashada maaha haddaan idhaha jaaa zaydun bal hadda ufiirso jaaa zaydun haddaan idhaha waxaa la isku haya horta jaaa zaydun macnaheegu waa maxay jaaa zaydun markaan idhaha maxay itusaysaa qole waxay idhahdeen hubuutu nisba hubuutu nisba waxa weeye jaaa majiica zayd loo sugayo majiiu zayd imaatinka zayd ayay itusaysaa inuu zayd yimid ayay utusaya hadalka khabarkii jaa zayd marka inuu zayd yimid buu hadalkani tusaya saasay ragga qaarkood yidhahdeen sheekhu wuxuu markaa marka ragga qaarkoodna waxay yidhahdeen maya ee jaa zaydu waxay itusaysaa inaan anuu aaminsanahay alxukmu biha inaan xukumayo zayd inuu yimid inaan aaminsanahay imaatinka zayd ama ha yimaado ama yuuna imani eg haddaan jaa zaydun idhaahdo jaa zaydun yaa odhanaya si hadalka ayaa ku hadlaya nin aaminsan inuu yimid saw maaha haddaba inaan aaminsanahay inuu yimid bay itusaysaa iyo maya inaan aaminsanahay ima tusaysa inuu yimide imaatinkiisa laftiisa iyo tusaysa labadaa ayuu sheekhu ayuu ayuu ayuu ayuu ka hadlaya labadaasaa la isku qabtay waxa iskhilaafay sheekeenan iyo jamcu jawaamica kitaabku ka soo gaabiyey kitaabku ka soo gaabiyey alxukmu bihaa buu hadalku kutusayaa buu yidhi kitaabkeeni nisbatu nisba buu kutusayaa buu ku yidhi maad arkaysaa inay isku khilaafeen markaa labada sheekh wamadluululkhabari khabarka macnihiisu hadalka khabarka ah macnuhu kutusayaa hubuutu nisbati nisbada sugnaanshaheega weeyi lalxukmu xukumid bihaa iyada la xukumayo ma aha oo inaan anigu sidaa gartay ma aha ama sidaa aan moodayo ma aha buu ku yidhi talow yaa saxan ma jamcu jawaamica mise sheekheenin jaa zaydun ma waxay itusaysaa inuu zayd yimid mise waxay itusaysaa inaan anigu xukumayo inuu zayd yimid jamcu jawaamicu daliil buu u sameeyo wuxuu yidhi alxukmu bihaa bay kutusaysaa adigu inaad moodayso inuu yimid bay kutusaysaa waayo haddaan idhaa hubuutu nis bay itusaysaa inuu zayd yimid bayba itusaysaaba oon taa qaato hadal beenihiba ma jireen buu leeyahay waayo jaa zaydun hadaan idha zayd baa yimid oo saasayba itustay dee mar kaste waxay itusi lahayd sidaasunba itusi lahayd uu u imanayo laakiin waxay tusaysaa si aanan u moodayo kolka haddii anuuan moodayo inuu zayd yimid oon jaa zaydun idha ayuu yimidna dee waa run haddaan moodayo jaa zaydun inuu zayd yimid una imanna dee waa been kolka beentu xaggay ka imanaysaa buu jamculjawaamicu yidhi daliilkaasuu duldhigay wa madluululkhabari khabarka macnihiisu hubuutu nisbati nisbada sugnaanshaheega weeyi lalxukmu xukumidda bihaa iyada la xukumayase ma aha talow sidqiga iyo kadibku horta halkay ku soo arooraan sidqiga iyo kadibku muctasilada iyo waa laysku hayaa meesha sidqiga iyo kadibku halka kusoo aroorayo saddex nisbo oo jira ayaa laysku hayaa kolba nisbada uu kusoo arooraya kay tahay wa mawridu sidqi sidqiga oo runta ah halka ay kusoo arooreyso walkadibi kadibka oo beenta ihi halka ay kusoo arooraysaa annisbatu waa nisbada allatii nisbada tadamanahaa khabarku uu koobsaday faqad oo keliya ka qiyaami zaydin oo kaleba weeyo fii qaama zaydin ku jira qaama zayd bnu camrin qaama zayd bnu camrin markaan idhaha zayd bnu camr ayaa istaagay kaa weeyaan bu laa bunuwatu inannimadiisase ma aha halkan muxuu leeyahay horta saddex nisbaa jira saddex nisbo ayaa jira nisbe la yidhaahdo nisba kalaamiya nisba kalaamiya iyo nisbe la yidhaahdo nisba alkhaarijiya iyo nisbe la yidhahdo muctasiladu waxay idhahdeen runtiiyo beenta marka la eegayo kalaamiyada iyo dihniyadoo iswaafaqa ayaa run noqda labadaasoo iskhilaafaana waa been bay yidhahdeen nisba kalaamiya haddaan jaaa zaydun idhaa away nisba kalaamiya jaaa zaydun markaan ku idha jaa zaydun hadalkaa ah haddaan ku hadlo nisba kalaamiya markaan baadhayo en jaaa zaydun nisba kalaamiya ka baadhayo hadda u fiirso jaaa zaydun ayaa nisba kalaamiya ka baadhaya maxay noqonaysaa nisbadii kalaamiyada ahayd jaaa zaydun markaan idhaa waxaa la sameeyaa ereyga mushtaqa ah ayaa masder laga sameeyaa masderkaa loo idaafeeyaa kan faacilka ahaa jaaade masder ka sameeya maji maji adee zayd ka u idaafeeya majiu zaydin qaama zaydun haddaan idhaah keebaa mushtaqa qaama zaydun qaamada masder ka samee dee zayd u idaafee qiyaamu zayd nisba kalaamiya waa taa waxay muctaziladu qabaan nisba kalaamiya oo taa ihi inay waafaqdo nisba dihniya oo saan moodaya ah soomaalidu halkaa muctazilaba la moodaaba inay inay fikirkaa inay aamineen baa la moodaaba nisba dihniya eg waxay qabaan nisba kalaamiya iyo nisba dihniya oo iswaafaqaa ninku yidhaa ah, jaaa zaydun jaaa zaydun buu haduu hadduu moodayo inuu zayd yimi run buu sheegay dhe ilan waxaa iswaafaqay jaaa zaydun hadalkii amajiu zaydiya siduu moodayay dee waa run dheh haddaba muctazilada waxa la weydiiyey gaalku markuu yidhaahdo ilaahay ma jiro muxuu moodaya inuuna ilaahay jirin muxuuna ku hadlay ilaahay ma jiro de waa run hala yidhahda bay yidhahdeen hadalkii mutazilada maxaa ka dhalanaya gaalku markuu yidhaha ilaahay ma jiro ee ilan sidaa uu ku hadlay buu moodayaa inay run tahay e. in haddaan idhaa cirka iga hooseeyo anoo moodaya inuu cirku iga hooseeyo ma run ba mise waa been sida muctasilada hadalkoogii marka la qabo waa laazim walow xagga caqaaidka marka la joogo mas'alaa jirta tidhaahda laazimu lmadhab hal huwa min almadhab am laa masaladaasi waa masale khilaafiya inaad ogtahay mooyaane eeg sida madhab ahaan loo qabo ma ahe madhabkani siduu qabo sida ka dhalanaysa ee furuucda hadalkiisii ka farcamaysa soo hoos gelaysa madhabkaa ma loo nisbeeyaa caqiide ahaan ma loo nisbeeyaa madhabkaa mise looma nisbeeyo muctasiladu mayna odhanin ninka yidhaa ilaahay ma jiro run buu sheegay mayna odhanin laakiin waxay yidhaahdeen runtu waa nisbe kalaamiyo nisbe dihniya waafaqda hadalkoogii waxa ka dhalanaya haddaba ninka yidhaa ilaahay ma jiro qaaciidadoodii waxa ka dhalanaysa oo ka laazimaya ninka yidhaa ilaahay ma jiro dee waa run in la yidhaah waa run in la yidhaahdo ayaa ka dhalanaysa waa arin aan lagu hadli karayn oo khalad ah oo intiisa laceg weeye inaga dhaaf haddaba waxaad ogaatay inaan nisbe kalaamiya iyo nisbe dihniya ayna runtu ka dhalanin runtu halkay ka dhalataa soomaalidu haddaba waan moodayeyda been uma haystaan ilan muctasiladaa yidhi waxaad moodaysa waa rune nin baa ku odhanaya hebel baa yimid oo aabbahaa maanta ku arkay halkaa saylada oo odaygii baad arkaysa aaba maanta maxaad saylada ka doontay maanaa tegayba buu ku odhanaya kii soo cararaysaa maxaad beenta iigu sheegaysay markaasuu ku odhanaya wallahi waan been been ma sheegin waayo dee waan moodayay inaan arkay eg moodiddu inayna been ahayn bay soomaalidu u haysataa cidda sidaa aaminsan moodiddu inayna been ahayn waa madhabka muctazilada moogtahay muctaziladaa aaminsan moodiddu hadduu ninku moodayo ilaahay inuu ba inuuna jirin ilaahay ma jiro ku yidhah dee maaha maaha buu kuleeyahay hadalkani been maaha buu kuleeyahay kolkaa moodidu inayna been ahayn bay aamineen iyagu waad aragtaa haddaba runta xaggee loo eegaya waxaa loo eegaya nisba alkalaamiya oo nisba alkhaarijiya waafaqda dihniyadaada meeshaba waa laga tuuraya dihniyada meeshaba waa laga tuuriye waa nisba alkalaamiya oo nisba alkhaarijiya khaariji waa waaqica iyo iyo iyo yaqiinta iyo siday wax u jiraan inuu waafaqo khaarij can nisba alkalaamiya wax ka baxsan wa mawridu sidqi sidqigu halkuu ku soo aroorayo walkadibi beentuna ay ku soo arooreysaa annisbatu waa nisbada allatii nisbada tadamanahaa uu dimnistay kalaamku faqad oo keliya ka qiyaami zaydin oo kaleba weeye oo fii qaama zayd bnu camrin zayd bnu camr baa jira markaad qaama zayd bnu camrin tidhaahdo away nisbadii waa qiyaamu zayd laakiin ma aha buku laa bunuwatu eeg nisbada nisbooyinkaa fara badan nisba kalaamiya qaama zayd waa qiyaamu zayd mudaafkii mudaafun ilayhigana nisb nisba dee iyagana udhaxaysa laa bunuwatu buu ku yidhi bunuwada ma aha oo ibni ka dhigashada ma aha ibnu camar inuu ina camar yahaydan haddaba fa shahaadatu markhaati kaca bitawkiili fulaan ibni fulaan hebel hebel inuu wakiil ka dhigtay fulaanan ad ka markhaati kacdaa shahaadatu waa markhaati kac bitawkiili wakiilnimada uun ad ku markhaati kacaysid faqad oo keliya laakiin ina hebel hebel inuu yahay kama markhaati kacaysid buu ku yidhi waraaj eg saasuu ku yidhi eg saasuu dhigay laakiin waa laga xoog badan yahay sidaa wuxuu ku leeyahay sheekhu markaad tidhaahdo hebel hebel ayaa wakiishay hebel nisbe kalaamiya umaad ka markhaati kacaysaa laakiin nisbada idaafiyada ah ee in hebel hebel inuu yahay ah taa kama markhaati kacaysid buu ku yidhi sheekhu wuxuu ku yidhi raajixu xataa taa waad ka markhaati kacaysaa waraajixu waraajixu sida raajixa ahi waa binasabi baa markhaati kac wey binasabi nasabka aad ka markhaati kacaysid dimnan si dimni ahaana baad nasabnimadiisana uga markhaati kacaysaa wabitawkiili wakaalasanimadana waad ka markhaati kacaysaa aslan si asal ahaana baad uga markhaati kacaysaa madhabka raajixii labada waad ka markhaati kacaysaa ka horena meye tawkiilkumaad ka markhaati kacaysaa buu ku leeyahay إن شاء الله تعالى عشر كيني هلكا أيو إنه جوجي دونا والله سبحانه تعالى على وعلم